بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله ودروستي نوسو سعوتي كنا سابسنيد مئة حديث للحفظ براء بقل حديث waxaanu soo gaadhnay cashirkii ama darsigii sideed iyo tobnaad waxaana ka bilaabaynaa darsigeena biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xadiidka siddeetan iyo lix ama lix iyo siddeetan can ibni cumar can ibni mascuudin can ibni mascuudin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaal ina ashadda annaasi cadaaban cinda allahi yowma alqiyaamati almusawiruun muttafaqun calayh xadiidkan waxaa soo saaraya bukhaari iyo muslim min xadiidi ibni mascuud cabdullahi bni mascuud radia allahu tacaala canh cabdullaahi bni mascuud wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina ashadda annaasi cadaaban dadka ilaahay abuuray oo dhan kuwa ugu daran cadaabka yacni kuwa ugu cadaab kulul cinda allaahi alla agtiisa yowma alqiyaamati maalinta dambe almusawiruuna waa kuwa dadka sawira almusawiruuna waa kuwa dadka sawira ayuu nabigu leeyahay sala allahu caleyh wasalam sawirka ayuha alaxiba wuxuu ku jiraa eh, labaa marka hore loo qaybiyaa qayb ayadu khilaaf ma leh waa qaybta intii gacanta lagu sameeyo oo ataswiiru liyadawi la yidhaahdo ama qori ama dhagax ama derbi ha lagu sameeyo laakiin insaan kaamil kaamil ahoo dhammaystiran markaa laga dhigo ama xayawaan dhammaystiran laga dhigo wax nafle gelin kara laga dhigo madax ilaa minjo biitifaaqi alculamaa kaa waa xaaraam wey kaasi waa xaaraam waana midka uu nasku xadiidka weyn ku dhacaya nabiga sal ly slam kadibna culammadu waxay ka hadleen fodogaraafkan hadda la isticmaalo ee la kaydiyo maxaa la yidhaahdaa muraayadda oo kale maala markaa muraayadda isku fiiriso adiga is arkaya hoos kaagi bay kaydinaysaa Eh, kamiradan oo kale waxaasoo dhan culammada mucaasiriinta way isku khilaafeen laakiin haddana waxaad arkaysaa eh, sheekh nubaaz ibnu cuthaymiin culimmada waaweyn oo video laga duubay oo sawira walidaalika waxay dhaheen wixii nacfigiisu bulshada ku soo noqonayo wax dhibaato a ma leh sida muxaadaraadka la duubayo cilmiga iyo nadawaadka kutubta la aqrinayo wixii la xidhiidha ijraamnimo iyo criminal in lasoo sawiro oo dowladdu ay soo sawirato oo markaa malafka iyo danti laga laha laga gaadho wax dhibaato amale bidillahi tabaaraka wa tacaala calaa kulli xaal macno la-aan in laysu sawira lama ogolo waa in markuu qofku isa sawirayo uu macno leeyahay xataa tan haddii la yidhaahdo ilaahay wakhtigan hadda la joogana waa casri aad iyo aad ummaddu ugu belaysan tahay wadaad iyo warallaba sawirka ilaahay hana xifiyo tabaaraka wa tacaala ina ashadda annaasi dadka midka ugu daran cadaaban xagga cadaabka cinda allahi yowma alqiyaama almusawiruuna waa kuwa sawira buu nabigu ilaahi sala allahu alayhi wa aali wasalam saxaabigiina nabigu wuxuu ku yidhi war haddaad marka wax sawirayso geedaha iyo qaabaadka iyo ashjaarta iyo derbiyada iska sawir ayuu nabigu ku yidhi sal ly slam amaa shay naf leh ayada taa ayadaa lama ogolo xadiidka siddeetan iyo toddobaad can ibni mascuudin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaal man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqarati fii laylatin kafataah rawaahu lbukhaariy xadiidkani waxaa soo saaray alimaamu albukhaari min xadiidi ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu can rasuuli lah sal sl cbdullahi bn mascuud wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam qofka aqriya bilaayatayni min aakhiri suurati albaqara labada aayadood ee suuratulbaqara ugu dambaysa taloma laa yukalifu llaahuba laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha lahaa maa kasabad wacalayha magta rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na rabbana walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina rabbana walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bihi wacfu canna waqfir lana warxamna anta mowlaana iyo aamana rasuul sax wey aamano rasuul iyo labada aayadood ee u dambaysa suuratulbaqara qofka aqriya fii leylatin habeen aqriya ka fataahu way ku filan yihiin maxay kaga filan yihiin salaatuleylkii haddaad ka seexatay way kaaga filan yihiin maxay kaaga filan yihiin waxay kaaga filan yihiin waa maxay dajaal alacwar in sharkiisa lagaaga ilaaliyo way kaaga filan yihiin ka fataah nifaaqa in lagaaga ilaaliyo way kaaga filan yihiin macaani badan bay culummadu u sheegeene laakiin way kugu filan tahay man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqara fii leylatin kafataahu way kugu filan tahay shar oo dhan bay kaaga filanto way kaa celinaysaa khayr oo dhanna way kuu keenaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala suuratulbaqara waa suurad barakaysan awalkeeda ilaa aakhirkeeda waxaan soo marray duruustii hore waxaan ku soo marray guriga lagu aqriyo suuratu lbaqara inuu shaytaanku ka cararo waa inagii soo marnay acdamu aayatinna suuratulbaqaray ku jirtaa oo waa aayatulkursiy haddanana aakhir suura labada aayadood ee u dambaysa lakafataa saa daraaddeed waa suura mubaaraka asagoo qur-aanka oo dhan uu barakaysan yahay haddana waa suurad la barakeeyey suuraddaas ayadaa aad ha loo aqriyo awalkeeda awsadkeeda iyo aakhirkeeda intaba xadiidka siddeetan iyo sideedaad can thaabit bni daxaak can thaabit bni daxaak radia allahu canh can rasuuli illaahi sala allah alay wasalam qaala lacnu lmu'mini ka qatlihi muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo saaraya min xadiidi thaabit ibni daxaak radia allahu canh wuxuu leeyahay thaabit ibni daxaak nabigeenna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi lacnu lmu'mini ka qatlihi waa maxay xadiidka macnihiisu xadiidka alfaadiisa u fiirso aad yani waxaad ku xifdin kartaa aqal min sikin baad ku xifdin kartaa lacnu lmu'mini ka qatlihi waa xagga xifdiga siduu u yaryahay laakiin xadiidkani macnaha uu xumbaarsan yahay waa macno aad u ballaaran oo aad iyo aad u weyn ilaahina nu waafac xadiidku macnihiisu waa ma lacnu lmu'min mu'minka oo la lacnado mu'minka ood lacnado qofka mu'minka caydo mu'minka ood wax ka sheegto sharaftiisa ood gaadho cirdigiisa ood gaadho ka qatlihi waxay la mid tahay adigoo dilay xagga dembiga wey maada dilin xabada iyo tooreyna kumaada dhufanin laakiin xagga dembiga marka laga eego haddaad qofkaa dili lahayd dembigii lagaaga qori lahaa mid leeg baa lagaaga qorayaa sababkuna ayuha al waxaa weeye qofka mu'minka ah muslimka ah aslan sharaftiisa waa in la ilaaliyaa oo cirdigiisa waa in la ilaaliyaa oo waa inaadan ku xadgudbin haddaad ku xadgudubto ood lacnado ood caydo ood aflagaadayso sharaftiisii hoos baad u dhigtay khaasatan culummada cilmiga xumbaarsan ee dadka dacwada ku faafinaysa ee warathatul ambiyaa ayagu wayba ka sii khatarsan yihiin sida ibnu casaakir waa kii lahaa luxuumu lculamaa'i masmuuma hilibka culummadu sun baa ku jirta oo waa la sumeeyey ayadoo qof kastoo muslim ah aan la oggolayn in la caayo in la aflagaadeeyo in la qadfo in wax laga sheego in la xanto in lagu been abuurto asalka aan la ogolayn in la dila iska daaye carabkii baan joognaa hadda eh haddanana warathatul ambiyaa iyo dadka ilaahay cilmigooday dadka uu ku anfacay ee culamaau rabbaaniyiin loo yaqaan inaad afka ku taagto oo aad cayda iyo aflagaadada weebseedyo aad u furato oo aad intaasoo cajalo intaad cajaladahoodii intaad googoyso aad suuro beddesho arrinkaa waxaad ogaataa mas-uul baa tahay waxaad soo geli doontaa kuwuu alla dhihi doono waqifuuhum innahum mas-uuluun bal istaajiya waa ku wax la weydiin doonee maalinta qiyaame su-aasha u diyaar garow amaa maanta sooma ah weebkaad rabtana wax ku qor cajaladtaad rabtana googo sidaad rabtana u caytan haddaad doontana xabad ogu dar taasi waa adduunyo qofkan wuuba soconayey wuuba socdayba wuu dhimanayey caydaaduna waxba ka goyn mayso waa adigoo derbi adag madaxa ku dhufanayoo kale laakiin diintaadana u nax dadnimadaadana u nax caqiidadaadana u nax qabrigaagana u nax qiyaamadaadana u nax aasha bayna yadayillaahina u nax jannadaada iyo naartaadana fiirso meesha aad ku dambayn doonto waxaadse ogaataa oon kugu bishaaraynayaa sida aad carab u leedahay bayna dadku carab u leeyihiin haddaad meel fadhin weydo cid bu alla kugu salliday adigana markaasaa ceebahaaga bannaanka la keenaya marka lacnu ka qatli ma jiro qof dadka caado ka dhigta inuu caayo ama uu aflagaadeeyo ilaa ilaahay baa fadeexeeyo duleeya wa wallaahi wejigiisayna ka muuqataa qofka qofka waxay ka muuqanaysaa wejigiisa madowga hal ataaka xadiidu lkhaashiya wujuuhu yowmaidin khaashica caamilatun fi dunya naasibatun fi laakhira ah, khatar wey arrintaas ayadaa lacnu lmu'mini ka qatlih mu'minka inaad caydo aflagaadayso sufahadaa marka dambe ku dhiiran waxaan culummada hadalka ugu istaaga waxaa ka mid a culummada marka la caayo caamadaa ku dhiiran oo culummada marka la caayo waxay culummadu dhahaan tacanu naaqili tacanun lilmanquul naaqilka cidda wax kuu soo raraysa inaad asaga durto wuxuu xumbaarsan yahay baad duraysaa wey dadku kama qaadanayaan marka cilmigii baad doonaysaa cilmulkitaab wasunna inaad afjarto nuurkaad doonaysaa inaad damiso yuriiduuna liyudfiuu nuur allahi biafwaahim waan ku dheeraaday soo maa qaala rasuul lah sal sl wuxuu yidhi lacanu lmu'mini ka qatlihi xadiidka sideetan iyo shanaad can abi darin radia allahu canh qaal qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam laa taxqiranna min almacruufi shayئa walow an talqaa akhaaka biwajhin talqa subxaan allah labada xadiid qaabka loo tartiibiyey baa cajiiba qofku ilaahay u furo inuu fahmo tabaaraka wa tacaala xadiidkadaan soo maraynay qatu lacnu lmu'mini ka qatle bal xadiidkan fiiri kaannama in lagu leeyahay haddaba waajibkaagi waaka wadiifadaadii waat shaqadaadii waat muslimiinta qaabkaad kula dhaqmi lahay hortaaday taallaa xadiidka muslim baa wariyay min xadiidi abidar <clears throat> abidar wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala alla ly salam laa taxqiranna ha yaraysanin ha xaqirin yuusan kula yaraanin ha fududaysanin min almacruufi wanaagga shay-an shaygan waa yaryahay ha dhihin <clears throat> shaygan soo ma aha wanaag haa ha dhihin waa yaryahay sadaqa lala baxayaa hal doolar baad haysataa ha dhihin hal doolar wey hal ka yar baad haysaa nus doolar baad haysataa hadhihin waa waa yar yahay qashin hadduu meel yaalla qashin ood meel ka qaaddo waa macruuf ha yaraysanin cuntada in kastood haysato ha yaraysanin inaad miskiinka siin karto laa taxqiranna min almacruufi shay-an waayo nicmadan ilaahay baa keenay wanaaggana allah keenay shay yar baa janno lagu galaa sooma xusuusataan ninbaa wuxuu waraabiyey ay markaasuu janno ku galay soo saas ma kulli waa wada dhaqaana qisadaasi saxiixa ah laa taxqiranna min almacruufi shay waxaa laga yaabaa kelimo yar oo adig kula yar inaad janno ku gasho meeshii marka ugu dambaysay ama aad moodaba dadku inayna u arkaynin inuu yahay waxaan weynayn ayuu nabigu ka soo qab sal ly slam walow an talqaa kaba soo qaad kaba dhig xataa inaabad kula kulanto akhaaka walaalkaaga muslimkaa biwajhin aliqin biwajhin aliqin weji dhoolla cadayd weji furan guri furan lama galee weji furan baa la galaa soomaalida horey u tiri hadduu qof gurigiis kugu soo dhoweeyo oo saa kuu gulguulayo oo indhaha kugu gubayo haddee marti wanaagsan ma martigeliyo maada helin hadduu cuntaduu doono xataa kuu soo dhigo laakiin hadduu kugu seexiyo dhulka dhulka kuu dhigo jiimbaar oo kuu qoslo biyo iyo timir kuu keeno laakiin qofkii uu qalbigiisa kuu furo taasaa martigeliyada dhabta ah soomaalidu marka hore u maamaado waxay tidhi guri furan lama gale weji furan baa la galaa biwajhin taliqin weji furan <clears throat> iyo qalbi furan iyo dhoolla caddayn iyo ibtisaama taa weeye midda laleeyahay muslimka kula kulan ee ma aha lacanu lmu'mini ka qatlihi inaad mu'minka lacnada ma aha inaad caydana ma aha inaad aflagaadaysana ma aha aslan qofka muslimka ah carabkiisu waa inuu hufan yahay carabkiisu waa inuu ilaashan yahay carabkiisu waa inuu xumaanta waa inuu ka ilaaliyaa xataa waa inuusan barin haddaad xumaan carabkaaga haddaad xumaanta barto marka dambe caaduu ka yeelanayaa kadibna meel aadan munaasab ahayn baad ku dhacaysaa marka dambe laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqaaka biwajhin taliqin walow walaalka aabad kula kulantide weji furan iyo dhoolla cadayn rawaahu muslim xadiidkan sida aanu sheegnay xadiidka sagaashanaad waana xadiidka darsigeennan ugu dambeeya maanta can abidardaa radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam ma min mus ma min cabdin ma min cabdin muslimin yadcuu liakhiihi bidahri اlgaybi إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم xadiidka muslim baa soo saaray min xadiidi abi darda radi allahu canhu abidarda wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ma xusuusan tahay salliga nabiga sal ly salam mise waan ku xusuusiyaa dhib ma leh inaan ku xusuusiya ajir baa noogu sugan adigana waad ku soo baraarugaysaa maa min cabdin buu nabigu sal ly slam maa min cabdin muslimin ma jiro addoon muslim ah gabadha way ku jirtaa la soco maa min cabdin muslimin qof muslima ma jiro yadcuu muslimkoo yadcuu liakhiihi lmuslim u ducaynaya walaalkiisa kale muslimkaa bidahri lghaybi asagoo ka maqan ma jiro qof muslima oo walaalkiisa kale ee muslimka ahee ka maqan ka maqnaansho waa labo ama jidh ahaan bay u kala maqan yihiin ama ma ahe qalbigu oga ducaynayaayo wuu ag fadhiyaa laakiin ma maqlayo waxaa dhici karta adigoo anoo ku ag fadhiyaa inaan qalbiga kaaga ducaynayo aan le ilaahu waa faj ilaahu khayrka waafaji ilaahu khayrka waa faj ilaahu shar oo dhan ka xijaab laakiin aadan maqlaynin ama maya waa makaa maqlahay oo meel fog baan kala joognaa mid kastaba ha noqotee culummadu labadu ku fasiraane maa min cabdin muslimin yadcuu liakhiihi ma jiro qof muslim ahoo walaalkiisa kale muslimka oo ugu ducaynaya bidahri alghaybi asagoo ka maqan ilaa qaala almalak ilaa malag baa wuxuu dhahaa walaka kaagan ducaynayow adiguna waxaad leedahay bimilin waxaad ogu ducaysay wax u dhigma allahu akbar yaa allah waxaad ogu ducaysay wax u dhigma ayaad adiguna leedahay u fiirsada qof muslima markuu walaalkiisa kalee muslimka u ducaynayo arrintaa maxay ku tusinaysaa safaau lquluub inay quluubtiisu nadiif tahay xumaan iyo xiqdina u haynin qalbigiisuna u wanaagsan yahay khayrka uu naftiisa la jecel yahayna walaalkiisa kale muslimka uu la jecel yahay hunaabaa samada laga soo aqbali oo waaba wailaa qaala almalaku walaka bimilin malag oo ducadiisa la aqbalo ayaa wuxuu ku leeyahay adiguna waxaad leedahay intaad ugu ducaysa wax dhigankiisa ah oo u dhigmo marka aan isu ducayno walaalayaal muslimiinta aan isu ducayno oo muslimiintu ay isu duceeyeen oo khaasatan walaalka aad jeceshahay sidaa khaaska ah u duceey walaalka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo muslimiin isjecel oo ilaahay daraaddii isu jecel oo quluubtooda isu nadiifiya nadaafaddaas kadibna ay ka dhalato inaannu isu ducayno annagoo kala maqan taasna ay midhaha ka imaanaysa ay noqoto inuu ilaahay samada ka soo aqbalo tabaaraka wa tacaala kadibna umuuraheenna adduun iyo aakharaba ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu noo fudeeyo inta aanu kaga kulmayno cashirkan cashir lamida waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxma